alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaal jaaءat waxaa timid zaynabu zaynab baa timid imraatu bni mascuud imraatu bni mascuudin cabdullahi bn mascuud xaaskiisa ahayd faqaalat markaa waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innaka adigu amarta waxaad amartay alyowma maanta bisadaqati sadaqaad amartay yacni in wax la sadaqaysto wa kaana waxaana ahaa cindii agteeda waxaa ahaa xuliyun wax laysku qurxiyo oo lii aniga ii sugnaaday dahabaan isku qurxiyoon u xidhanahayay isku qurxin na agtayduu yaallayoo waan haystay fa aradtu waxaan doonay bay tihi an atasadaqa inaan sadaqaysto bihi xullidii aan isku qurxinahay fazacama markaasuu wuxuu sheegtay fazacama wuxuu sheegtay ibnu mascuudin cabdullaahi mascuud oo ninkeedii ah annahu isaga iyo wawaladahu caruurtiisu axaqu inay yihiin dadka ugu xaqnimo badan axaqu man dad kuwa ugu xaqnimo badan inay yihiin oo atasadaqu aan ku sadaqaysta bihi isaga calayhim korkooda bihi magaas man fazacama wuxuu sheegay ibn mascuudin anahu isaga iyo wawaladahu caruurtiisu axaqu man cid ka ugu xaq badan inay yihiin atasadaqu aan ku sadaqaysto bihi xulliga calayhim korkooda aan ku sadaqaysto cid aan ku sadaqaysto inay iyagu wax ugu xaqnimo leyn ugu mudan yihiin ayuu sheegtay fa qaala nabiyu nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam sadaqa run buu sheegay ibnu mascuudin ibnu mascuud waa runtii zawjuki ninkaaga wa waladuki iyo ilmahaaga ayaa axaqu man cid kuwa ugu xaqnimo badan ah oo tasadaqta aad ku sadaqaysato bihi xulliga calayhim korkooda aad ku sadaqaysato xulligaas cidaad ku sadaqaysato waxaa ugu xaqnimo badan ugu mudan ninkaaga iyo caruurtaadaa lagu yidhi ibn mascuudna waa runtii hadda warkaa ku yidhi waxaa wariya xadiidka albuhaariyu buhaari baa wariyey siyaaqa xadiidku wuxuu ahaa abu saciid baa wuxuu yidhi rasuulka sal lay wasalam ayaa ciid ciida udxiyada ama ciidulfiriga ayuu nebigu wuxuu usoo baxay ila lmusalla banaankii lagu tukanay markuu salaaddii tujiyey kadib buu soo jeedsaday dadkiibuu wacdiyey sadaquu amray waxyaaluhu yidhina waxaa ka mid ahaa yaa ayuha annaasu tasadaquu wardaduu sadaqaysta buu nebigu sal lay slm markuu raggii la hadlay buu famara cala annisaa dumarkuu soo maray dumarku gooni ugu yimi markaase wuxu uhi yaa macshar annisaai tasadaqna kulanka dumarkow wax sadaqaysta fa innii ra'aytukuna akara ahli innaar waxaan idin arkay inaad naarta u badantihiin markaasaa waxay yidhi wabima dalika yaa rasuula allah maxay taas ku dhacday oo sababtu maxay tahay wuxuu yidhi takturna lacna wa takfurna alcashiir lacnadii afxumadana waad badisaan zawjkiinnana waad ku abaaldaran tihiino waad ku kufridaan nicmadiisa maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubi arajuli alxaazimi min ixdaa kunna yani kuwo caqligoodu dhiman diintoodu dhimanta oo haddana ka tagsiin og ninka go-aanka leh caqligiisa ka tagsiin og oo idinka idinkaga dara intaa ma arkin bu nuri sal lay slm markaasaa wuxuu yidhi dumarow dumarun sadaqaysta kadibna nebigu waa tegey sal lay slm markuu gurigiisii tegey oo xaafadiisii tegey bay marka zaynab u timid waxaa la yidhi waxaa kuu joogtay zaynab baa idan dalbaysa inay kuu soo gasho rabto markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam ayu zayaanibi hiya zaynabooyinka tay ka tahay dumar badanoo zaynabooyin la yidhahdaa jira waa zaynabadee rasuulku sal lay wasalam markaasaa waxaa la yidhi waa imra'atu bni mascuud xaaska cabdullahi bn mascuud wey markaasaa nebigu wuxu uri sal lay sl nacam idanu laha u idmaha soo gasho bu rasulku sal sl waa loo idmay markaasaa waxay tidhi yaa nabiy allah inaka amarta bisadaqati saasuu marka xadiisku yimido yani sadaqaad maantana amartay dahabkaasaan isku qurxinaya inaan sadaqaysto damcay ninkaygii baa igu dhagoo yidhi annaga cidina nagama mudna saasuu marka xadiisku yimi ayb xadiidka siyaaqiisaana bukhaari baa soo saaray xadiidku wuxuu faaiideynayaa haweenaydu sakada xoolaheeda ama sadaqada ka go-daayey inay ninkeeda iyo caruurteeda siin karto waxaa sidaa ku tegey maalikiyada iyo shaaficiyada ayaa sidaa ku tegey ayb waa riwaaya can imaam axmed oo waxaa ka dooranaya qaadi abu yacla iyo taqiyudiin ibnu teymiya iyo ayaa dooranaya inay ninkeediiyo caruurteeda hadday yihiin dadkii zakada mudnaa oy baahan yihiin inay zakadeedu ku baxayso kalena way diidan yihiinoo waxay leeyihiin haweenta sakada xoolaheeda ka go'da hadday ninkeedii caruurta siiso ninkii markay siiso iyadiibuu ku biili sooma marka sekadeediibay cuntay baa ka imaanaysa ilan biil bay ku leedahay sooma ninkiina wax kale ma hayo waaba miskiin markii la yidhahda sekada sii beri lacagtay sekada u bixisay oo biil ah buu dib u siin doonaa marka ruux sakadiisii culedaa meesha ka imaan bay leeyihi taas daraaddeedba waxay u mancinayaanoo leeyihiin haweentu ninkeeda sakada ma siin karto xadiiskanna waxay ku xambaareen waa sadaqatu tadawuc bay dheheen leanna nebigu markuu dumarka hor istaagay saka bixiya muusan amrina wuxuu amray sadaqadii tadawuca inla baxa sidaasay xadiiska ku xambaareen wax mancinaya oo nas a ah ma jiro haweentu sakada xoolaheeda ka go-da inay ninkeedii caruurteeda siiso hadday baahan yihiinoo dadkii mudnaa a yihiin wax mancinayo oo daliila ma jiro ayib waxaa kaloo xadiidka loo daliishadaa oo laga qaadanaya in haweenaydu xoolaheeda iyadu ay leedahay ay iyadu ku tasarufi karto baxsan karto iyadoo ninkeedii joogo haddana inay baxsan kartaa laga qaadanaya xadiiska naskiyo ku cadi waxaa jira axaadiis kaleeto nabigu leh sal ly wasalam xalaal uma aha haweeney markii la guursado kadib xoolaheeda inay ku tasarufto ilaa ninkeedu inuu u idmo mooye axaadiistaasi sunankay ku sugan yihin waana xadiis sugan wey axaadiistaas iyo xadiidkana marka culimmadu iswaafajiyeenoo waxay isku waafajiyeen axaadiista axaadiistale idan ha weydiisatana waa sida fiican bay leeyihin xadiiskanina wuxuu faa'iideynayaa xataa haddayna idan weydiisaninoo tasarufto tasarufkeeduna uu sharciga waafaqaayo inay heli karto ayna laasim ku ahayn axaadiista kalena waxay unfaaideyneysaa inay mustaxab tahay oy fiican tahay inay idan dalabto saasa man o dee la tashigu mar walba dhib ma geysa caqli iyo miskax iyo waxbuu ku biirin saas man an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasulku wuxu uhi laa yazaalu ka zuuli maayo alrajulu ninku yas'alu inuu weydiisanaya annaasa dadka xataa yatiya ilaa uu ka yimaado yowma alqiyaamati inuu dadka weydiisanayo baryootamayo oo gacmaha horsanayo ma ka zuulayo xataa yatiya ilaa uu ka yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walxaal laysa aynan ahaanin fii wajhihi wejigiisa isagoo aynan ahaanin muscatun wejigiisa dhexdiisa iyadoo ayna ku sugnayn muscatun wax gabal muscatu laxmin gala gabal ama qayb hilibaba ah, hilib gabalkii yani wax hilibaba iyadoo aysan wejigiisa saarnayn ilaa uu ka yimaado maalinta qiyaamada ruuxuu su-aasha ka zuuli maayo muttafaqun caleyh cinda muslim lafdiga muslim isagu waxa weeye laa tazaalu lmas'alatu biaxadikum ah-, midkiin su-aasha iyo baryootanku ka zuuli maayo oo dayn maayo inuu ku dheggan yahay xataa yalqa allaaha ilaa ilaahay uu kala kulmo walaysa fii wajhihi muscatu laxmin asaga oo wejigiisa aynan saarnayn gabal hiliba uusan saarnayn ilaa ilahay uu kala kulmo tabaarak wa tacala saas man macnaheedu waxa weeye xadiisku wuxuu faa'iideynayaa su-aasha iyo baryootanku inuu xaaraan yahay ciqaabta ka dhalanaysana inay tahay maalinta qiyaamada ruuxa haragga iyo hilibka wejigaba in laga diiro sidaana uu rabbigii kula kulmo tabaaraka watacaala waa fadeexayn la fadeexaynayo lianna allah tabaaraka wa bini aadamka wejigiisa waa shartay su-aashuna waa dullaynaysaa marka adduunkana dulliga uu kasbanayaayo waxa weeye waxay leeyihiin markuu ruuxu su-aasha weydiisanayo baryootamayo wejigiisa iyo jidhkiisa isbeddel baa ku dhacaya dareenka qalbigiisa ku jirana waa dulloobayaayo nooc dullinimo ah baa ku jirta maadaama uu isdulleeyo bashar isu dulleeyey alle abaalkiisa wuxuu ka dhigayaa maalinta qiyaamada in wejigiisa haragga hilibka saaro dhan laga faydo oo isagoo lafihii keliya wejiga uya meesha lasoo istaajiye man waa waciid marka adag wa hanjabaad iyo goodi adag weye oo ruuxa ka reebaysa waxweydiisiga iyo su-aasha qaar bannaan baan u tegi doonaa asalkuse waa saas asalku waa saas oo waxaynu soo barnay ruuxa muslimka shareecada islaamku waxay baraysaa inuu xamaasho xoogiisa isticmaalo oo wax la soo baxo oo dhidiido oo uu macnaha waxa weyaan yani waxaweye naftiisa cuskado laakiin inuu noqdo badaal meelaha taagtaaganoo shaxaadka nool ah maya taasaa la diidiya meelaha muxuu intuu iska istaago uun dawarsado taasaan la ogolan macna saas weya wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man yas'al innaasa dadka ruuxii weydiista amwaalahum xoolahooda takauran xoolo badsi daraaddeedna u weydiisa badsidoon isagoo wax badso iyo xoolo korso daraaddeed u weydiisanaya hadduu sidaa u weydiisto fa fainamaa yas'alu wuxuu un weydiisanayaa jamran dhuxul dab a ah unbuu weydiisanaya falyastaqilla ha yaraysto aw amase liyastakfir ha badsado ama in yar ha ka qaato ama in badan ha ka qaato xaqiiqadu waxa weye dhuxul dab ah buu qaadanaya adigu ama badso ama yarayso waxaa wariye xadiikaasi muslim muslimba wariy xadiidka horuu la macleeya laakiin wuxuu inoo sheegay oo ziyaadada ku jirtaay ay tahay marka cuquubada noocaasi ay ka dhalanayso dawarsiga iyo tuubsiga waa marka aada xoolaha u weydiisanayso takauran wax badsiton xoolo doonbaad kayd iyo muxuu ahaaye wax dhigo iyo wax kororso iyo mashaariic samayso wax siyaado doonbaas hadday baahideedii ku hayso waa u tegi doonaa ta laga ixtiraazaya taa wey hadday baahideedii ku hayso markaana meel aad ku xadlisa aanhayn waa u tegi doonaa laakiin takasuran markaasi waxa wey dhuxul dabaad guranaysa y mudqatu laxmi walaysa fii wajhi mudqatu laxmi sax maa saasaa idiin qoran mubqatu laxmin ma muzca wey xadiisaas muzca waa gabal waa qayb iyo alqicatu alyasiira takuunu biqadri lmudqa la yidhahda waa gabal yar oo hilib ah oo qiyaasta hal mar afka la gelin kara la eg mudqaduna waa isla macnihii laakiin xadiidka waxaa lagu wariyaa muzca saas w man ayb xadiidkan dambe marka wuxuu kaloo inoo sheegay dhuxul buu guranayaada waxaa laga wadaa dhuxul buu weydiisanayaa waxan uu weydiisanayo iyo su-aashani baa sabab waxay u noqon doontaa inuu ku cadaab muto sida xadiidka horeba macnaa wax weeyaan lafdigiisu ina tusay man wa can izubayr bni cawaam radia allahu canhu can nabiy nebigu wuxuu ka warin sal ly slam qaala nebigu inuu yidhi lian yakhuda inuu qaato axadukum midkiin xablahu xadhiggiisa inuu qaato oo fa uu la yimaado bixismatin xagal oo min alxatabi xaaba ah calaa dahrihi dhabarkiisa korkiisa uu kula yimaado oo fa yabiicahaa uu gato xagashii yani xaabada fa yabiicahaa uu gato oo fa yakuffa uu ku reebo bihaa iyada wajhahu wejigiisa uu ku reebo dullinimada su-aasha uu kaga reebo ayaa khayrun u khayr badan lahu isaga min an yas'ala bay uga khayr badantah inuu weydiisto annaasa dadka acطawhu ha siiyeen aw amase manacuuhu hau diideen ama ha siiyeen ama ha u diideen su-aasha waxaa u dhaanta uga roon intuu xadhiggiisa qaato ou la kallo inuu xagal xaabaa soo gurto xamada waxaa la yidhaahdaa xusmada waxaa la yidhaahdaa waa xaabada laysku xidho isku xidhane hal mar la qaadi karo xidhmo wey man xidhmo ama xagal xaaba ah ayb inuu soo gurto oo dhabarka kusoo xambaarto xataa dameeruu ku qaatiyo farasuu ku qaatiyo gaari gacmeed iyo midna ma hayso tunka iyo dhabarku kusoo qaadan ha soo rafaado ha soo dhiido ha soo xamaalo suuqa ha keensado ha gato su-aasha bini aadamka ha kaga kaaftoomo intaasoo rafaada isagoo maraya su-aasha bini aadamkaiyo wejigiisa inuu dulleeyo ha kaga kaaftoomo taasaa waxay u dhaantaa inuu dawarsado gacmaha horsado ama ha la siiyo ama ha loo diido haddii lagu siiyana waa dulli haddii lagu diidana kama daran sooma haddii lagu diidana kama daran waa dullowday haddana lugeyda waxaad raadinaysa marka waxaa la diidan yahay waxaa ruuxa muslimka muruqiisa inuu maalaa la doonaya beer u kalla muxuu ahaaye xanaal u kalla dalaalnimo u kalla wuxuun muruqaaga wax ku soo saar muruqaaga wax ku soo saar laakiin bini aadan wax weydiisan rasuulku sal lay aslam tacliimtaasi aad buu saxaabada u siiyey bal rasuulku sal lay wasalam waxyaaluhu saxaabada kula mubaayacoon jira waxaa ka mid ah, a anlaa yas'alu nnaasa shay-an dadka waxba ha weydiisanina mabaadida waaweyne beecada uu kula geli jiray bay ka mid tahay nebigu sal lay aslam sida xadiidka cawf ibn maalik fi saxiixi muslim uu ku sugay markaasaa wuxuu leeya cawf falaqad kaana bacdu ulaa'ika annafar raggii nebigu uu baycada la galay qaarkood baa waxay ahaan jireen buu yidhi yasqutu sawtuhu falaa yas'alu axada an yunaawilahu iyaah isagoo gaadiid saaran baa shaabuugga ama ushuu wataa ka dhacaysa cidna iisoo dhiib ma dhahayo maxaa yeele nebiga muxuu ku tarbiyey sal lay aslam wuxuu ku tarbiyey cidna waxa warsan waxaaga adugu qabso sooma markaasaa xataa waxyaalaha iska caadiga laysku caawiyo bay intay ka kaaftoomaan bay iyagu qabsan jireen ushaa kaa dhacday iisoo dhiib ataa way iska dayn jireen way banaantahay dawow way banaan tahay inaad tidhahdo war iisoo dhiib iyo waa shay yani wax weye iska caadiya wey laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muxuu barayaa saxaabadu wuxuu barayaa alictimaadu cala azaat alictimaadu cala anafs cala allahi awala uma cala nafsi naftaada ictimaad naftaada ictimaad makhluuqan ka kaafto leanna waad ku duloobi saan soo sheegnayo way ku dulaysanayaan way ku dulaysanayaan oo kii wax ku siiyey iyo kii kuu diidayba haddaabaad wax weydiisataba waxay ku arkayaan wax dulli ah karaamadaadiiyo sharafkaagaa dhimanaysa marka kaaftoono wax soo saar saas man xataa xaabo inaad soo gurataa noqto ceeb maa xaabo gurashada ceeb maa saxaabadaa soo guran oo intay duurka aadaan oo xaabo soo gurtaan oy suuqa keensadaan oy gataan bay qaarna diil ka dhigan jireen qaarna ay sadaqaysan jireen subaxda kalena haddana waa kala haya haddana wuu soo xaabo buranaya saasmaeeb inaad dhuxusha meelaha intaad ka keento meelaha dhigdhigato ood miismiisto maceebba ceeb ma ceebi waxa weyaan adoo xoog leh oo shaqaysan kara inaad shaxaad ku noolaataa ceebu taas wey dulmi waa ta saasma laakiin shaqo aada noloshaada ku kaafinayso bini aadanna baahidiisa kaga maarmayso xalaal haddana ceeb ma bulshada muslimka ah sida hadday noqoto ruuxu saar mar walba uu ku dadaalana oo baryada iyo tuugsiga iyo laga fogaadana ruuxii mujtamacii waxbuu ku biirinaya wadankii waxbuu ku biirinaya waxsoo saar buu yeelanaya waxaa kobcaya dhaqaalihii mujtamaca iyo wadanka kobcaya ruux walba wuxuu soo saaraya soma saas wey wailaa waxa weyaan dadku hadday uun noqdaan dad uun dariiqyada wareego wax weydiiso ummad baaba'aysa saas man waana midda runtii gaaladu inala rabto gaaladu sideedaba qaxootinimadan qaxootinimaba ayna gelinayso qaxooti baa tihiin waxbaa afka laydiin gelinaya aad maqlaysaan ujeeddada ugu badanay ka leeyihiin waxaa ka mid a ah, dadkan in cadlaalin laga dhigo oo shaqada ay muxuu ahaay shaqada laga istaajiyo oo sidaadaba haddaad barato in afka wax laguu geliyo oo cayd lagu siiyo oo cuntadaadii ay meel saarnaato oo xubnahaagoo dhan way shaqo beelayaan sumuudkii iyo sawirkii adkaysigii nolosha loolahaa oo dhan baa kaa dhimanaysa mar walba waxaad iska rabtaa marka in wax lagu siiyo haddii dibadaha la tegay xataa iyo meelaha shaqooyinka ka furan yihiin caydh baa la urursanaya caydha wax laga soo qaada mataqaana caydha waxaa laga soo qaadaa habraha xuxunka muxuu ahay gaalada iyo meelo dunya laga keena xataa gaalada caddaankaa ah, inuu caydh qaato waa iskala weye xataa gaaladooda caddaanka ah, caydh inuu qaato waa iskala weyn inuuba uun tabar dhiga mooyaane intuu xoogga leeyahay inuu xamaashu isku dayay muslimiintiina muslimiin qabsata waxa weye isagoo xoog lugoonaya inuu cayr qaato laalaab ku noolaado haweentii yidhaahdo ma qabo meeshaasay degan tahay waxa lagu sadaqaysto anigana muxuu ahay waan kala maqannahay waa isfarreeyo baab aynaa geli karin dulinimo marka shareecada islaamka waxyaalaha noocaasoo kaleeta muslim baa lagu leeyahay waxa weydiisanine shaqayso gaal haddaad ka dawarsato qaxooti noqoto soo dhima araamadii o dhan baa dhimanaysa an samurata bni jundabin radi alahu canhu qaala wuxu i qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi almas'alatu waxweydiisu iyo su-aashu kadun waay kadun waa dhaawac waa nabar waa xagasho oo yakuddu uu dhaawacayo ama xaganayo bihaa iyada alrajulu ninku wejhu wejigiisa uu xaganayo kadiga waxa la ydhaha waa nabarka ama dhaawaca ama xagashada wejiga gaadho wey ab ilaa an yas'ala inuu weydiisto mooyaane alrajulu ninku sulaanan nin madax ah aw amase fii amrin ama arin dhexdii uu weydiisto arrinkaasoo laabudda laga maarmaan ah laga maarmaan minhu xaggiisa laga maarmaayo mawjuudun uusan ahayn ama shay aan laga maarmin buu weydiisanaya oo daruuri oo nolosha asaasu ah ama cidduu wax weydiisanaya waa nin madaxa labadaa mooyaane su-aasha inteeda kale waa dhaawac aada wejigaaga u geysanayso waxaa wariya atirmidi tirmidi wariye wasaxaxa wuuna saxiixiyey waxaa soo saaray abu daawuud iyo nasaa-i axmed iyo bayhaqi iyo baqawi kadalik lafdiga abu daawuud isagu wuxuu ahaa assaa'ilu kaduuxun yakdaxu biha arajulu wajhahu waa nabaro u kawada wax weydiisanaya oo wejiyadiisa wejigiisa gaadhsiinay markaasa wuxuu ihi faman shaaa abqaa calaa wajhihi waman shaaa taraka ruuxii rabo marka wejigiisa ha u turo ruuxii rabana ha ka tago isagay u taalla adiga wejigaaga haddaad nabarra kala daatoo jeexjeexdo oo daawac ka badiso oo sharafta ka biso yacni waxa wey aday kuu daran tahay ama ka tag ama samee ilaa an yas'ala arajulu daa sultaanin inuu ruuxu weydiisanayo nin madaxa mooye aw fii amrin laa yajidu minhu buddan ama wuxuu weydiisanaya arrin uusan ka maarmi karin xadiiskani wuxuu inoo faa'iideeyey su-aashu waxay bannaan tahay haddii cid jihada aada wax weydiisanaysa ay tahay dowladdii sultaan iyo nin madax ah baytulmaalkii iyo bangigii dowladda masaalixda caamka xoolihii loogu talagalay halkaa haddii dib ciddii ku matalaysay iyo dowladdii ay tahay waxa aada wax weydiisanayseed kaalmada ka rabto taasi ceeb maaha lianna xoolaha caamka ah waxbaad ku leedahay sooma raciyadii bay ka dhaxaysaayo waa xaqaagii waxbaad ku leedahayo haddaad baahantaa waad weydiisan karta marka labaadee aynan ceebta ahayn wax weeye ee dhibkaa soo gaadhaynin haddii arrin laga maarmaan oo daruuri ah ay kuu qabato noloshiibaaba nafbaaba halis gashayba noloshiibaaba halis gashay xaalad adag baa ku haysata xal uma haysid asaasiyaadkii iyo daruuriyaadkii nolosha macnaa waxa wey bay salka ku haysaa hadday tahay wax laga maarmaan ay tahayna markaasna macduur baata markaana macduur baata labadaa xaalo buu xadiisku soo reebay faahfaahinta ka siyasanna abwaabta soo socota ayaan ugu tegi doonaa insha allahu tacala xadiidka waxaa inoo imaan doonaa xadiikaas xadiidka waxaa inoo imaan doonaa qabiisat ibnu mukhaariq alhilaali ee nabigu uri sal lay wasalam su-aashu waa xaaraam waana suxti waa kasab xaraam oo la qaadanayo ilaa saddex ruux ay u banaan tahay mooye saddex ruux inoo imaan doonaa insha allahu tacala waa inoo geli doonaa meesha laakiin halkan wuxuu inoogu daray wixii dowladda la warsanayo ruuxu weydiisanayo xaaraan maaha waxaa kaloon xaaraan lahayn fii amrin laabudda minhu iyadana waa laga soo reebay saas wey macnaha ayib xadiidka marka waa sugan baabu qasmi sadaqaati sadaqooyinka qaybintoodiibuu baab u yahay asadaqaadka waxaa laga wada sekadii sakadii haddaynu garannay tii waajibka ahayd iyo tii tadawuca ahayd ee sadaqaadka haddaynu garanay sadaqaadka see loo qaybiya ayaase mudanoo la siin waay waa jihatu sarfi baa marka laga hadlaya meeshii lagu bixin lahaa iyo yaa mudan buu baabkan kaga hadlaya qasmu sadaqaat can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaybinta sakada asal waxaa u aayadda fii suurati ku timid fii suurati tawba suurat tawba ku ama bara oo sideed sinti buu rabbi siiyey tabaaraka wa sakada inama asadaqaatu lilfuqaraa fuqaradaa iskale walmasaakiini iyo masaakiinta fuqarada iyo masaakiintu way iska agdhow yihin laakiin sida raajixa fuqaradaa sii daran labaduba wax ku filan ma haystaan laakiin faqiirka waxa la yidhahdaa ninka baahidu ay dhabarka jabisay min alfaqaar baa laga keenoo lafdhabarta lafdhabarta yani waxa weyaan meel halisabay baahidu ku dhufatay waxba ma haystaba hadduu haystana wax qiimo lamaha miskiinkana waxaa la yidhahdaa waa ruux wax heli kara laakiin wuxuu heli kara kuma filla daruuriyaadkii nolosha uguma filla biilkii hoygii aradixii asaasiyaadka uguma filla laakiin waxbaa haysta ayb waxaa laga qaadanayaa inuu miskiinku dhaamo ayaddii ku jirtay fii suurati alkahf ama asafiinatu fakanat limasaakiina yamaluuna fi lbaxr yani qolo doon dhan ay u shaqaynayso ayaa waxaa la yidhi saakiin wey soma doon bay leeyihiin say masaakiin ku yihi u shaqaynayso bimacnaa wax ku fila ma soo saaraysa faqiirka iyo miskiinka marka faqiirkaa sii daran miskiinkuna waa yar dhaama labaduba sakadi wax ku leeyi waalcaamiliina calayha waa qolada saddexaado alcaamiliina calayha waxaa laga wadaa waa qolada ka shaqaysa sakada soo ururiya qolada soo uruurisa qolada qortay karaaniyada ah qolada ilaalisay waardiyeysa midka raacida ee ilaaliya ee xoolahaa sakada la jooga dadka barnaamijkaa ka shaqaynaya dhan baa waxaa la yidhahdaa waalcaamiliina calayha ujuuradoodaa laga siinaya ujuuradoodaa laga siinaya waalmu'allafati quluubum waa qolada afraado waa dadka quluubtooda lasoo dumayo masalan waa nin oday ah reer buu ugaas u yahay ama waa nin madaxa dad badan baa raacsan inuu soo islaamo rajo laga qabaa xoolaha haddii la siiyo sakadaa lagu daldalay si u islaama maxaa laga rabaa dadkan la socda hadduu soo islaamo dad badan buu keensanay sooma saas man waxaa laga baqayaa maalan shalay islaamnimadiisu waa iska gelabgelabo waxaaba laga baqaya hadduu gaajoodo inuuba islaamka ka noqdo isagana waa la siin war iska joogmualafatquluubka waa shalay mar dhowbay soo islaameenoo waxoogaa kaalmay u baahan yihin mualafatquluubba mashruuca hadda gelaya waxaa ka mid ah mualafat lquluub dadkan soo islaamay islaamnimadoodu cusub tahay mashaariicda wax lagu barayo noloshooda lagu hagaajinayo taasaa waxay soo gelaysaa walmualafati quluub culimada qaar marka waxay gelinayaan mualafatu lquluub dadka islaamnimadoodu cusub tahay iyo kuwa weli aan soo islaamin laakiin inay soo islaamaan rajo laga qabo somaaya ninkii nebigu kama zuuli buri sal lay slam inuu isiinayo wuxuu ahaa buu yidhi markuu igu bilaabay siismada mid dadka ilahi baan ugu nacbaa buuyihi markaasuu iska kaysiiyey buui haddana waa iska kaysiiye buui haddana waa iska kaysiiye buui ilaa uu noqday buuhi dadka ilaahay kaan ugu jeclahay buui oo adiga haddii uu layskaga kaa yimaado xolo laguu daldamo wax laguu siin hayana ayna jirin dhalasho iyo midnaba ruuxankaatuwaaba cajaaib soo iska raaci maysa waadu iska jeclaan moogta marka xooluhu waxyaalaha wax lagu kasbaday waxyaalaha ugu muhiimsanbay ka mid caamiliina calayha waxaa laga wadaa almualafat alquluub kuwaasa laga wadaa qolada shanaadi waxa weye wafi riqaabi riqaabka waxaa la yidhaahdaa waa addoommada la xoraynayo mukaatabka sayidkiisii la heshiiyey ee xoolaha kula heshiiyey haddaad isiiso waa ku xoraynaya xoolii baa laga bixinaya addoommo kale laga iibinaya laga xoraynaya wa fi riqaabina waxay soo gelayaan waxay culimmadu qaarkood geliyaan maxaabiis muslimiinta oo gaaladu haystaan hadday jiraan waa lagaga soo fakino waa lagu bixin intaasoo dhan bay geliyaan waalkhaarimiina waa qolada lixaade qolada lixaad waalkhaarimiin waa dadka daymeysan ama maslaxa caama ha u daymoobin ama khaas ahaantiisaba ha u daymoobin isagana sekadii baa wax laga siinaya wa fii sabiili illaahi waa duulaanka iyo jihaadka iyo khaswiga iyo wuxuu u baahanya kuwa duulayoo lagu bixiyo hubkiioo lagu bixiyo yani madaalibtii jihaadka iyo khaswiga yani ayaa iyadana la yidhahdaa fii sabiili illah culimada qaarkood waxay geliyaan fii sabiilillahiga dacwadana way geliyaan oo maalan majmac fiq islaami oo raabiadu taabicu ah oo culimo fara badan isugu yimaadaan wixii dacwo a ah waxay yidhahdeen wa fii sabiil lahi bay gelaysa xajku fii sabiililahi inuu yii iyadana way suganta fii sabiililahi inuu yii oo macnaha waa gelaya waxaa kaloo isagana fatwooday inay dacwadu fii sabiililahidaa gelayso muftigii hore sacuudiga sheekhuilbaanka ka horreeya sheekh maxamed ibn ibraahim eh, ayaa isaguna fatwooday waxay leeyihiin jihaadkaba wasiilo wuxuu u yahay dacwada in dadka la gaadhsiiyo marka haayadii haddiiba wasiiladii lagu bixinayo haayadii oo dacwada ahayd in lagu bixiyo waa kasii awlaysantay leeyihi marka wa fii sabiililahi dacwada way geliyeen culimadaas macnaha ayib laakiin masaajidda iyo maraafiqda caamka iyo wadooyinka iyo buundooyinka iyo masaalixda caamkee kale fii sabiili inaysan gelaynin baa loo badanya saasaana xoog badan ayib qolada ugu dambaysaay waxa weyaan sinfiga sideedaad wabni sabiili weeyo waa dadka socotadee sahayda u baahan dadka sahayda u baahan ee jidka maraya ayaa iyagana la siinaya intaa w man can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu hi qaala rasul lah sal lay slm rasuulku wuxuu yihi laa taxilu xalaalu ma aha asadaqatu sadaqadii xalaal maaha iyo zakadii lianiyin mid ani mid haniyo deeqtoon oo wax ku filan haysta sadaqadu xalaal uma aha ilaa likhamsatin shan mooye hani ay saka u bannaan tahay oo qaadan kara waa shan saas man isagoo ani ah haddana sekadii aadanaya ila lihamsatin shan mooye licaamilin mooye mid ka shaqeeya calayhaa sekada korkeeda ka shaqeeya hadduu caamil calayha u yahay waa la siin soomaa sida aayadduba sheegtay shardi ma aha markuu sekada ka soo shaqaynayo soo uruurinayo karaani u yahayoo ilaalinahayo oo sidaa uu wax ku qaadanayo shardi ma aha inuu faqiir yahay ama miskiin yahay lanna miskiinnimo marka wax kuma qaadanaye sababtu wax ku qaadanaya maxay tahay waa nin shaqeeye wey sooma nin shaqeeyo shaqo qabta wey shaqadiisaasuu jicli ujuuro ku qaadanaya ama taajir ha ahaado miskiin ahaado wuxuu dooni ha ahaado waa hani marka shaqaystay sakadii wax ka qabtay sidaa wax waa lagu siinaya waa mid aw amase rajulun nin mooye ninkaasoo ishtaraahaa sadaqadii ama sakadii iibsaday bimaalihi xoolihiisa ku iibsaday miskiinkii ama faqiirkii ama mu'alafatul lquluubkii sakada la siiyey baad adoo taajira ka gadatay adoo hani ah baad kala wareegtadood lacag ka siisatay markaana waa banaan tahay leanna waa xoola aad gadatay sooma waa xoola aad iibsatay markaana ayib xoolahaagii baad ku gadatay aw amase haarimin mid daymoobay aw haarimin mid daymoobay mooye haarimka waa ruuxa daymaysan oo macnaha maxaa laga wadaa wuxuu u daymoobay masaalix iyo dana caama waan u degi doonaa yani e, taxamala xamaala oo maalan dad islaynahayo iyuu heshiisiinahayo fitnuu ka baqayoo war magta anaa qaadahayo dadkan dhintay aniga bixinahayo wixii magtoodee nimayo hayslaynina dhiig buu ku badbaadinaya masaalixda caamka iyo danaha caamka muslimiinta buu u daymoobay dayn buu sidaa ku qaaday hadduuba masaalix caama u daymoobay iyo fitno ka hortaggeed dan caama hadduu u daymoobay xoolihiisa inuu ka bixiyo daynta shardi maaha waa in xoolaha laga bixiyo daynta waa in laga bixiyo sekada waa in laga bixiyo asagoo ani ah limaada lianna waxa weeyaan asaga uma noqonaysa waxay u noqonaysaa masaalixda iyo danaha caamka sekadana waxyaalaha loo urinayo danaha caamka ka mida ah, masaarifteedii wey marka macnaha aw amase haazin mid duulaya mooyaane fii sabiili illahi jidka ilaahay ku duulaya mooye ah yani ruuxa duulaanka mujaahidka jidka ilaahay ku duulaya asagana isagoo hani ah ayaa haddana waxaa laga caawin karaa wax laga siin karaa sakadii ub ha ku gato arba ha ku gato gaashaan ha ku gato teknika ha ku iibsado biil ha ka dhigto reerkii ilmaha loo masruufo aw aazin fi sabiil aw amase miskiinin miskiin mooye aw miskiinin oo tusaddiqa calayhi lagu sadaqaystay minhaa xaggeeda lagaga sadaqaystay yacni tusdiqa lagu sadaqaystay calayhi korkiisa minhaa sadaqadii ama zakadii xaggeedii wax lagaga sadaqaystay oo fa ahdaa hadiyeeyey minhaa xaggeeda ka hadiyey lihaniyinna u hadiyey ka ugu dambeeye waxa weeye shanaadi waa miskiin la siiyey sakadii wax laga siiyey oo wixii la siiyey ruux taajirahoo hani ah hadiyad ahaan u siiyey maxay xoolahagaad ku gadatay sooma hadduu miskiinkii la siiye iska kaa siiyo kuu hadiyeeyana waa iska qaadani walow hani ba aad haatid hani ay saka u banaan tahay waa antaa un antaas u banaanta shantoodabana uguma banaanin uguma banaanaanin faqri iyo baahi uguma banaanaanine waxay ugu banaanaatay asbaab kale mid shaqo uu ka shaqeeyey ugu banaanaatay mid xoolihiisu ku gatay mid maslaxo caamuu u daymoobay mid muxuu ahay haazi fii sabiililahi weeyaanoo masaalixdii caamka loogu talagalay weye mid waa miskiinku siiye waxa weriye xadiidka axmedu axmed baa weriye abu daawuuda iyo abu daawuud wabnu maajata ibnu maaja wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim wa ucilla waxaa lagu cileeyey xadiidka bilirsaali mursalnimaa lagu cileeyey inuusan xadiidku musnad ahayna mursal yahay ayay culimada qaarkood ku cileeyeen xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma ibnu jaaruud waxaa saxiixiyey inuu musnad yahay oo xidhiidhsan yahay xaakim calaa sharihima shari bukhaari wa muslim dahabina waa ku waafaqay kadalika ibnu khusayme ibnu jaruud iyo sheekh albani iyaguna way saxiixinayaan albani wuxuu saxiixiyey xadiidka isagoo musnada iyo isagoo mursala labadoo dariiqba waa sax buu leey mursalnimada uu xaafidku sheegay xadiidka in lagu cileeyo waxaa rajaxay alimaam daara quطni ibni cabdilhaadi alimaam abu daawuud bayhaqi iyo keyrkood ayaa rajaxaya inuu xadiidku mursal yahay sanadkiisu waa saxiix bay leeyihin laakinahu waa mursal ayb qaarna waxay leeyihin waa musnad iyo mursal isagoo musnadu xadiidku asxaab waa qolyaha hore waxaana ka mida qolyaha sidoo kale ibn cabdilbar imaam shawkani iyo keyrkoodba macnaha waxay leeyihin xadiidku ariiqa mursalkii ma cilaynayo midka musnadka ayb sababtuna waxa waxay leeyihiin qolyahan yani irsaalka rajaxayaay maalik ibnu cuyeyna ayaa isku raacay in mursalnimadiisa macmarna musnad buu ka dhigay maalig iyo ibnu cuyeyna meelay isku raaceen macmar iyagaa ka xoog badan bay leeyihin sawrina waa laysku khilaafo marna wuxuu waafaqay qolada isnaadisay marna wuxuu waafaqay qolada irsaalisay oo isaga waxa weyaan ariwaayatu canhu ikhtulifa fiiha saasay marka leeyihin man xadiidka adaga asal ahaan waa sugay wacan cubaydillaahi bni cadiy bni alkhiyaar radia allaahu canhu ana rajulayni laba nin ayaa xadaaahu u waramay waxay u sheegeen annahumaa iyagu atayaa inay u yimaadeen rasuulalahi sal lay wasalam yas'alaanihi ayagoo rasuulka weydiinaya ama xaalo ay weydiinayaan nebiga can isadaqati sakada ay weydiinayaan laba nin baa nebiga u yimid sakaday warsanayaanoo waxay leeyihiin xoolahan sakadaa waxna laga siiyo faqallaba markaasuu nebigu gedgediyey fiihimaa dhexdooda annadara siiradii buu ku rogrogay yani waxa weye qallaba annadara fiihi waxa la yidhahdaa markii kor iyo hoosdhinac walba lagaa firiy kor na laguu furiy hoosna laguu fiiriy saasuu u fiiriye haddana hoos buu fiiriy saas man fara'aahumaa markaasuu nebigii arkay labadii nin wuxuu arkay jaldayni iyagoo ah kuwo xoog xoog badan nimanku waa niman libaaxya oo xogxoog badan ah, markuu saa u fiiriyey nimankani waa niman xogxoog badan niman tabar daran maa faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam in shitumaa haddaad doontaan actaytukumaa waan idin siin daahirka haddaad yani waxa weyaan xaalkiina anugu aada u garan maaye laakiin haddaad ku adkaysataan horta waan idin siin haye walaa xada dheefi ma ahaanin fiiha sadaqada dhexeeda wax dheefa uguma sugnaanin likhaniyin mid hani ahoo wax haysta midkaas toonoo wax ku filan haysta dheef kuma le sekada walaa liqawiyin mid xoog badanna uguma ahaanin wax dheefa liqawiyin mid xoog badan muktasibin oo haddana kasbanaya shaqaysanaya mid xoog lahoo shaqaysanaya oo wixiisa soo saaranaya biilkiisana xad iyo dheef kuma iyo nasiib mid haniyoo wax ku filan haystana dheef kuma le sakada bu nabg sal l slm waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa qawaahu waxaa xoojiyey xadiidka abu daawuuda baa xoojiyey wanasaa iyo nasaa-i kadalika waxaa xadiidka wariyey axmed cabdirazaaq ilmusanaf daarqutni fi sunan abaraani fi lkabiir ibn cabdilhaadi wuxuu yihi sanadkiisu xadiidka waa saxiix ruwaaduna waa tiqaad alimaamu axmed wuxuu yidhi waa xadiis aad fiican maa ajwadahu min xadiis buu leey alimaam nawowi wuxuu le waa xadiis saxiixa haysami baa wuxuu leey rijaaluhu rijaalu saxiix sheekh albanina fi lirwa ayuu sanadkiisa ku saxiixiyey saxiixa abu daawuudkana calaa sharti lbukhaari buu ku saxiixiyey sheekhu marka xadiidku waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay asalkiisuna wuxuu ahaa laba nin baa nabiga u yimi sal ly wasalam qisaduna markay dhacayso waa xajat lwadaac waa xajkii sagootiga isagoo nebigu markaa ka qaybinaya markaasay nebiga weydiisteen waxay dhahdeen wax naga sii waxaanaad qaybinayso waxay dhahdeen fa rafaca fiina basarahu wa khafadahu markaasuu nebigu aragga kor noogu qaaday ishuu kor noogu qaaday hoosna waa noogu dhagay buu waa meesha uu xaalkani naga yidhi faqallaba taas man korna waa u fiiriyey bal nimanka in xubin iyo gacan iyo ay waxla yihiin hoosna waa u fiiriyey oo nimanka yani wax weyaan muxuu ahaayey ishuu kaga bogtay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh kadibna nebigu saas uso sal lay slam xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey sakada ruux wax ku filan haysa inaysan u bannaanayn inuu qaato ka labaadee aynan u bannaanaynna waa ruux xoog leh kasabkiisa iyo biilkiisa iyo risqiisana soo saaran kara meeshuu ka soo saari lahaanhay ayib xadiidka shawaahidiisa waxaa ka mid a ah xadiid cabdulahi bni camr bni caas oo nebigu uri sal lay wasalam laa taxilu asadaqatu lighaniyin walaa lidii miratin sawiyin sadaqadu xalaal uma aha ruux hani ah oo wax ku filan haysta walaa lidii miratin mid xoog leh isagana uma ay bannaana oo xalaal uma aha sawiyin oo haddana sibanoo caafimaad qaba xubin la waana caafimaad qaba waana xoog buu leeyay isagana uma banaana bu nabg sl lay slam xadiikaasi abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim baa soo saaray waana xadii sugan man xadiiku wuxuu inoo faa'ideeyey sekada inaan dadka akhniyada loo ogolayn ee waxayste wax kooxdu ku filan yahay hani maxaa la yidhahdaa zamanka iyo makaanka iskhilaafkiisa iyo sida uu u kala gedisan yahay baa haniguna tacriifkiisa u kala gedisanaanaya oo macnaha lama xadidi karo xoolo go-an ruuxii haysta waa hani lama dhihi karo lanna waxaa dhici karta wakhtigii nebiga sal lay wasalam afartan dirham ruuxii haystay inuu hani ahaa soma maanta laakiin ruuxii intaa haystay inuu faqiir yahay awdaacdaa haddana kala duwan wadamada noloshu hormartay waxaa laga yaabaa wax yar inayna kugu filaaninoo laga yaabo wadamada waxoogaa noloshoodu bidaa'iga tahay inay kugu filaan lahayd oo hani ku noqon lahay soma marka takhtalif biikhtilaafi alazminati waalamkina hani ninka la yidhaahdo waa kala duwan saas daraaddeed wax go-an la dhihi maayo w manaa hani waxay ku xadidaan culimmadu waa ruuxa heli kara kafaafa cayshihi noloshiisa wax ku filan heli kara wa caysha man yacuuluhum dadka uu biilayo noloshoodana wax ku filan buu heli karaa ama xoolaa u yaalla ama sanco gacantiisuu ku shaqaystaa wax ku soo saartaa waa najaar farshaxan wey alwaaxduu ka shaqeeya waxbuu muxuu ahaa qaadaa shaqo joogta oo wuxuu haystaa biilkiisa uu kala soo baxo ama tijaaro iyo ganacsibuu rogrogaya halkaasuu ka soo saaraya ama beer buu falanaya halkaasu wax ka soo saaranaya ama jirhkiisuba waa dalaal waa xamaal jirhkiisaasuu yuu intifaacsanaya wax ku soo saaraya wax joogto sidaasoo kaleo muntadimoo biilkiisa ku filan hadduu haysto waa hani umana banaana inuu sakada qaato saas ka labaad ee iyadana xadiisku ina tusay waa ruuxa xooga badanee kasbanaya oo ruuxa hadduu xoog leeyahay kasabkiina haysta meeshuu ka kasban lahaa xoogna uu leeyahay xooggiisaasuu qani ku yahay xooggiisaas iyo fursadii uu heli karo buu qani ku yahay iyadan oo markaa iyadana uma banaana macna hadduu xoog leeyahay laakiin farsamadii shaqadaba maba garanayaba farsamadii shaqada ma garan karo araq baa la yidhaha araq alaraq waa midkaan waxba kala garanayno qaab wuxuu dhaqaajiyey maba yaqaanaba geel baa laga keenay kadibna lan dhan baa lasoo dhex istaajiyey ama newyork baa la geeyey noloshan dhanba mama dhaqaajin karaba ilaa wixii la yara qabsado sooma <laughs> marka haddii uu akhraq yahay oo meeluu wax ka dhaqaajiba uusan garanayni xoog waxba tari maayo markaa sooma waa inuu wixii shaqadii uu macnaha wax wey garanayo wax dhaqaajsan karo talabaadna waxa weeye haddii uu camalka uu wax camalaba uusan haysaninba xooggii waa haya laakiin fursad ma hayo oo waddanka waxaa ku badan badaalada shaqola'aantii baa badanta marka wax kan xoog baan leeyahaye laakiin jaaniskan ka shaqaysan lahayo fursaddii hallaysiiyo lama hayo xoogga markaa la dhimayo warniga xoog baad leedahay sakada waxba kumid laanna kadaata jirkiisa ku jiraay meeshuu wax ka soo saari lahaa ma hayo soo ma markaasi wuxuu noqonayaa dadka sakada iyo sadaqada wax kule buu noqonaya saas daraaddeed buu nebigu wuxuu ihi liqawiyin muktasib muktasibkaasi waa qeyb muhim ah oo waa inuu kasbanayo meeshuu kasabka ka helayeyna waa inuu hayo oo fursaddii ay jirto wman haddii kaleeto muxuu noqonayaa dadka sakada mudan buu ka noqonaya وعن قبيصة بن مخارق الهلاaلي رضي الله عنه قال وxuu yihi hilaaliyi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ina almas'alata wax weydiisiga laa taxilu xalaal ma aha ila liaxadi alaaatin saddex ruux midkood mooye saddex ruux mid ka mida mooye cid kale su-aashu xalaal uma aha rajulin lirajulin mooye liaxadi alaaa laga bada rajulin nin mooye cid kale uma bannaan ninkaasoo taxamala xambaaray xamaalatan wax la xambaaro wuxuu qaaday xamaalo xamaalada waxaa la yidhahdaa waa waxa aad dadka kale ka qaadayso dayn baad ka xambaartay xoolo laysku sheeganahay oo fitna ka dhici lahayd baad tunka saaratay ood qaaday xamaala la yidhahda macnaha ayb fitnaad kaga hortegaysaa balaayaad ka hortegaysaa dad muxuunaha dhibaataysan baad ka qaadaysaa adigaa marka doonaya inaad la rafato xamaala la yidhahdo rajulin nin oo taxamala xambaartay xamaalatan wax la qaado oo dadka laga xambaaro oo dayn iyo wixii la mid ah fa xallat way xalaalooday lahu isaga xalaal bay u tahay almas'alatu waxweydiisigu xalaal buu u yahay xataa yusiibahaa ilaa wixii uu qaaday uu helo ilaa xamaaladii uu qaaday uu helo uu asiibo oy gacantii soo gasho markaa dee iska bixi ayb uma markaa kadibna yumsiku wuu afhaysanaya marka yumsiku wuu gaabsanaya yani uu istaajinaya marka manaa marka wuu ka istaagayayo sii wadi maayo mar hadduuba iska guday w saas man yani qabaaisha dadka isku dhacay iyo dad laga yaabayo inay isdilaan iyo fitno aad ka baqayso inay sii fido iyo waxa laysku dilahayo inaad qaadood adigu xambaarto kadibna aada muslimiinta usoo bandhigtay iyo dadkii tujaarkii dadkii waxay soo tidhahdo war waxan hala bixiyo halayla bixiyo taasi way bannaantahay ilaa aada iska bixiso maslax caama markaa ku jirta waa kan hadda soo marnayo xataa adoo taajir ah bayna shardi ahayn inaad xoolahaaga ka bixiso oo ani ah soma oo markaasi waxa weye in dadku bixiyaan oo macnaha layska tacaawuno layska kaashado wa rajulin wey kalabaan ilaa lirajulin nin mooyaane oo asaabatu ay asiibtay jaaixatun musiibo xoolaha baa yani tirtirta jaaia ijtaaxa shay baa la yidhahda istasalahu shayga markii salka laga jaro waxba laga reebin baa la yidhaahdaa ijtaaxa shaya saas man asaabatu ruuxaasoo ay asiibtay jaa'ixatun musiibo xoolihiisa baabi'isay taasoo yani mid baabi'isa ay asiibtay taasoo ijtaaxa tirtirtay maalahu xoolihiisii tirtirtay musiibo weyna waxaa ku dhacday xoolihiisa eber dhigtay aafo samaawi oo samada ka timid oo bini aadamku uusan shaqo ku lahayn baa jaa'ixa la yidhahda jawaaix baa lagu jamciyaa sida maalan fayadaanaadka oo kaleeto daadadka beeruu lahaa xooluu lahaa daad baa yimid oo eer wixii o dhan ba ka dhigay sida maalan dabka oo kaleeto dab baa kacay eer buu wixiisii o dhan ka dhigay waa jaaixa sida maalan xariiq waxaan dhihi laha maalan bardi qabow baa dhacay baraf xoolihii buu eber ka dhigay dabaylaa yimid eber bay ka dhigeen masaa'ibta caamka ee hadda loo yaqaan alkawaarif alطabiiciya waxaanay dhahaan ayaa waxaa la yidhahdaa aljawaaix la yidhahda abaar baa dhacday eber bay ka dhigtay saas wey macnaha ninkaasoo asaabathu ay asiibtay jaa'ixatun mid wax tirtirta oo ijtaaxad baabi'isay maalahu xoolihiisa faxallad xalaal bay u tahay lahu isaga almas'alatu su-aashiiyo waxweydiisigii xataa yusiiba ilaa uu asiibo qiwaaman toosin oo min cayshi nolol ah wax toosin ah oo uu nolosha ku toosiyo oo baahidiisa kaafida ilaa uu ka helo xataa yusiiba ilaa uu ka asiibo u ka helo qiwaaman istaajin oo min cayshi nolol ah wax noloshu istaajiyo yani lafta ugu istaagta wey macna yaas man maa yasudu xaajatahu wayakfi yakfii khallatahu baa laydhaha wax baahidiisa ku filan xaajadiisana daboosha ayaa laydha man ilaa uu intaa ka helayo waxbuu weydiisan karaa oo markaa waxaa soo gelaya masaa'ibtan dhacaysa dhulgariirada dhacaya colaadaha dhacaya dadka xoolahoodii baabi'inaya barakacan dadka ku dhacahaya yacni waxa weye masaa'ibtan dadka intay ku habsadaan xoolahoodii iyo hantidoodii baabi'inaya ruuxii uu isagoon waxba haysanin banaanka kusoo dhacayo ruuxaasi way u bannaantaha markaa inuu dadka icaawiya yidhaah ilaa uu xoogaa bal nolosha asaasiyaadkeeda uu ku istaajiye uu ka helo kaana waa loo banneeyey ayb wa rajulin ka kale ilaa rajulin nin mooye asaabathu ay asiibtay faaqatun baahi baa asiibtay faaqadu waa xaajada iyo faqriga xataa yaquula ilaa ay ka yidhaahdeen alaaatun saddex oo min dawi lxijaa dadka caqliga u saaxiibka ka midi eh, oo min qowmihi tolkiisi iyo dadkiisi ih eh. ilaa ay ka yidhaahdeen laqad asaabat xaqiiqe waxaa asiibtay fulaanan hebel faaqatun faqri iyo xaaja alala hebel asiibt war hebel aha waxbaa ku habsaday faxallad xalaal bay u tahay low isaga almas'alatu masaladii waa u xalaalooday xataa yusiiba ilaa u asiibay isaguna qiwaaman yacni wax toosiye nolosha oo min cayshi nolol wax istaajiye ama nolosha ku istaagto ilaa uu ka helo ayib kana waa kii saddexaad <clears throat> faaqaa ku dhacday faqri iyo xaajiye baahi baa ku haasa ilaa saddex nin dadkiisa ka mid midoo qaraabadiisaa oo dad caqlileh dad caqli leh oo diin leh oo waxgarad oo dadkiisa ah ilaa ay isaga markhaati kacaan war ninkii hebel ahaa faqri iyo faaqaa ku dhacday markaasay u banaantay maxaa loo yidhi alaaatun min dawi lxija maxaa loo yidhi hadde sufahadu iyo kuwaan caqliga lahayn ayagu in la dawarsado iyo in la shaxaa tago iyo in la shaqaysto shaqaystobaaba isagu mid soo ma marka kuwaas iyaga markhaati kacoodu macno sheegi maayo dad caqli lahoo miisaanhoo wax garanaya oo saddexoo dadka ehelkiisii xogtiisa hayee ka warhayay arrinkiisa markay isaga markhaati kacaan war ninkii hebel ahaa aleelahay faqri iyo baahibaa ku habsatay markay isaga markhaati kacaan markaa isagana uma bannaanta inuu wax weydiisto ilaa uu wax noloshu ay ku istaagto uu ka helo baahidiisa daboosha faxallat lahu lmas'alatu su-aashiibaa markaa alxija waa caqliga xataa yaquula ilaa ay ka yidhaahdeen alaaatan oo min dawi lxija kuwa caqliga oo saaxiibkaa ka mida oo min qowmihi tolkiisa ilaa ay ka yidhaahdeen waa maquuluqowlki waa laqad asaaba alxaqiiqiya waxaa asiibtay fulaanan hebel faaqatun baahi faxallad xalaal bay u noqotay lahu isaga almas'alatu su aashi xataa yusiiba ilaa uu ka asiibo qiwaaman wax istaajiya ama noloshu ku istaagto min cayshi ah famaa siwaahunna wixii ka soo hadhay saddexdaa oo min almas'alati waxweydiisiga yaa qabiisatu qabiisow suxtun waa kasab xaraam ah oo ya'kuluhu uu cunayo saaxibuhu saaxiibkii suxtan asagoo kasab xaraamu cunaya saddexdaas wixii ka soo hadhay waa kasab xaaraam ah ninka cunayana isagoo xaaraamu cunayabu rasulku sal lay slam ama waxa wariye xadika muslimun muslim baa wariyey wa abu daawuuda wabnu khusaymata wabni xibbaana xadiiku saddexdaasu inoo sheegay saddexdaa markuu inoo sheegay wuxuu saddexdani sii caddaynaysaa xadiidkaynu soo marnay oo ahaa ilaa maa laa budda minhu aw maa lam yajid lahu buddan wuxuu ka maarmi waaye mooye wax laga maarmi waayo kuwana marka ka mid jihada aad weydiisanayso hadday tahay jiho caam ah oo masaalixda muslimiinta u taagan oo dowladda iyo wixii la mid iyo hay-aadka iyo waxa ay tahayna ayadana taasna waa taan soo marnay wey mana wixii inta aan ahayn aad in laysu ilaaliyo wey وعn cabdالmuطلب بn ربيcة بن الxاriثi qala wuxu uhi qala rasul lah sl ly slam rasuulku wuxuu yidhi ina asadaqata sadaqadii laa tenbaqii ma haboona liaali muxamadin uma banaana laga wadaa uma banaano oo xalaal uma aha liaali muxamadin muxamed reerkiisa aalkiisa iyo dadkiisa wey maxaa yeelay inamaa hiya iyadu sadaqadii awsaakhu naas sakadii awsaakhu naasi waa un dadka wasakdoodii waay aalu muxamed sal lay aslam waa nabiga aalkiisa rasuulka sal lay aslam aalkiisa waay yacni aalka nebiga ree bani haashim inay yihiin waa laysku waafaqsanya reer bani haashim oo reer bani haashim waxaa ah reer bani hashim sideedaba dhihi jira muxuu ahaayey cabdulmunaaf cabdulmunaaf oo nabiga awoyadiisii kore ah baa wuxuu dhalay saddex nin saddex nin buu dhalay waa utegi doona waxaan dhihi jiray afar buu dhalay haashim iyo cabdushamsi iyo nawfal iyo muxuu ahaa ki kale ya haa marka banumualib mualib iyo banu haashim iyo cabdishamsi iyo nawfal afartaasi marka waxaa laysku waafaqsan yahay wixii haashim uu dhalay oo bani haashim ah oo nebiga xigtadiisa ah kuwaasi aalu muxamed way gelayaan oo waxay noqonayaan cabaas ibnu cabdilmualib dadkii ka farcamay nebiga adeerkii soma waxaa kaloo soo gelaya abuu aalib oo nebiga adeerkii abuu aalib ibnu cabdilmualib dadkii iyaguna ka farcamay oo cali iyo jacfar iyo caqiiliya waxaa kaloo soo gelaya xaaris ibnu cabdilmualib dadkii ka farcamay waxaa kaloo soo gelaya abuu lahab ibnu cabdilmualib dadkii ka farcamay ee islaamay intaasuba waa reer bani haashim marka banu haashim inay aalu nebiyi yihiin sadaqadiiyo sakadana aan loo ogolayn ayada waxa weye waa laysla ogolyahay khilaaf yar baa ku jira oon tamar badnayn nebiga inay xaaraam ka tahayna waa laysla ogolyahay iyada ijmaac wey waxaa laysku khilaafsan yahi oo dambe aan kaga hadli doonaa banu haashim garanay inay aalka yihiin aan sadaqadiiyo sakada loo ogolayne ayaga ma la mid baa banulmualib xadiiska dhammaan iyadan kuso wadnaa macna marka xadiisku wuxuu leeyahay sadaqadiyo zakadu uma habboonoo xalaal uma aha muxamed maxaa loo diiday aalkiisu xalaal uma aha waxaa loo diiday inahamaa iyo awsaaqunnaas dadka wasaqdoodii wey waxaa laga wadaa ruuxu markuu sekada bixiyo xoolihiisii bay sakadu dhaqaysaa asagiina dunuubtii bay ka dhaqaysaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tusakiihim waa khasaalat nnaas adiga dharka markaad dhaqdo wasada wasakda ka baxda dharka soo ma ah wasakdii xoolaha ka baxaysay badankana ka baxaysay weeyaan sakadu aalubeytku marka nebiga aalkiisu waa dad daahir ahoo karaamo lahoo sharaf leh wasakdan looma ogola marka dadka kalea la siin laakiin ayaga maya ayagu waa ka sharaf badan yihin macna wa fii riwaayatin waxaa ku sugan inaha iyadu laa taxilu xalaal ma aha limuxamadin muxamed xalaalu ma aha walaa liaali muxamadin muxamed aalkiisana xalaaluma aha rawa muslim baa weriy muxamed inaysan xalaal u ahayn waa bilijmaac khilaaf kuma jiro aalu muxamed inaynan xalaal u ahaynna waa cinda aljumhuur jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan khilaaf shaadaa ku jira oon badnayn ayib xadiidkani qisuu leeyay qiso dheer oo muslim uu wariyey ayuu leeyahy qisadiisuna waxay ahayd cabdulaahi ibni cabdilaahi ibni nawfal ibni xaaris ibni cabdilmualib baa warinayey zuhri baa isaga ka warinaya wuxuu leeyahy cabdlmualib ibnu rabiicata bn xaaris oo ninkan hadda xadiiska meesha inoogu yaalla ayaa u warramay wuxuu yidhi waxaa isu yimid rabiicata bn alxaaris iyo cabaas ibni cabdilmualib rabiicata bn alxaaris ibni cabdilmualib waay iyo cabaas ibni cabdilmualib oo nebiga adeerkiya rabiicana nebigay ilmaadeeryihi waa aalu nebiy sal lay slm labadaasaa isu yimid markaasaa waxay yidhahdeen wallaahi low bacasnaa haadayni alghulaameyn war labada wiile dhallinyarada haddaynu nebiga u diri lahayn waxay ku wadaan eh, ninkan xadiiska inoo warinayo cabdilmualib ibnu rabiica iyo alfadl ibnu cabaas oo laba wiiloo dhallinyaro ah ayay yidhaahdeen nebiga aan u dirno oo maxaan ugu diraynaa nebigu waxaan rabnaa shaqooyinkan dadka uu siinahayo iyo sekadan ay dadku soo uruurinayaan kadibna wax laga siinayo wax ka helahayaan inuu wiilasha ku daro arrintaa aynu samayno dadku waxay gudayaanna ha guteen waxay ka helayaan dadkuna ha ka heleen dadkuna ha la mid noqdeen aynu nebiga u dirno labada nina dhallinyarada ayib waayaha bay dhehen way isku waafaqeen iyagoo sidaasabaa waxaa u yimid cali bni abi aalib baa kor ka yimid markaasuu soo dultaagay taagay arrintii bay u sheegeen waxaan go'aansannay labada wiilee dhallinyarada inaan nebiga u dirno shaqaalaha sekada soo ururinaya wax ka helayana inuu ku daro oo xilkaa u dhiibo cali markaasa wuxu uhi laa tafcala war ha yeelina fawallaahi maa huwa bifaacilin marnaba nabigu idinkii yeeli maaye ha islu geynina buu ku yidhi fantaxaahu rabiicata bnu lxaaris rabiica marka ku soo baxay cali oo usoo qastay oo isku soo taagay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi maa tasnacu haada ilaa nafaasatan minka calayna bu caliyo wax kale uma samaynaysid xasad aadna xasdayso darteed ma u samaynaysaabu xasid markaasa wuxuu yidhi fawallaahi laqad nilta sihra rasuulilahi sal lay slam famaa nafisnaahu calayka bu nebiga xididnimadiisii iyo gabadhiisii inaad guursatay xididna la tahay baad nasiib u heshay buui mana aanaan kugu xastin buui inaad nebiga xidid la tahay ma aanaan kugu xastin buui wiilasha inay shaqo noo helaan bal waxaad u xastaysa caliyo muxuu meeshaasu ka galay allahumustaan hadal nina si u dheh nina si u qaaday sooma maashu waa horreysa in meeshaad meelaadan wax u wadinba loo leexiyo waa wax horreey ayb markaasaa cali wuxuu yidhi markuu arkay nimankan cadcadidooda markaasaa wuxuu yidhi arsiluuhumaa dira wey marka waaye xeedhada salkeeda soo taabtee ka cabira way direen labadii wiil nabiga u tagan sal l slam cali markaa waa iska seexay labadii nin waa tagan nabiga u tagan sal l slam duurkii isagoo tukanayay u tageen way sugeen salaaddii markuu tukaday qolkii ku sugeen iridiisa qolkii markuu yimid buu nabigu meeshii noogu yimid dheh faqumnaa cindahaa meesha anagu taagtaagan buu noo yimid markaasuu dhagahana qabtay nabigu sal lay sl markaasaa wuxuu yidhi akhrijaa maa tusariraani labada intuusaa u qaata wuxuu yidhi war waxaa qalbiga idinku duugan soo saara meeshaan aad u timaadeen wadataan keena banaanka soo dhigay bu rasulka sal ayb markaasaa nebigu gurigiibuu galay bay dheheen waan ka daba gallay maalinkaa marka wuxuu la joogaa nebigu sal lay sl xaasaskiisa zaynab binti jaxsh ayuu marka gurigeeda joogaa maalinkaa gurigii markuu galon ka dabagallay fatawaakalna alkalaama bay dheheen hadalkii baan isku hadlaynayoo hebel baa hadli hebel hadli markaan isku hadlayna kadibna nin inaga naga mida ah baa hadalkii bilaabay markaasaa wuxu uhi rasuul ilaahayow anta abaru nnaasi wa awsal nnaas rasuulka ilaahayow dadkana waad ugu baarisanta qaraabo xidhiidhinna adaa dadka u fiican shukaansi baa la galay waqad balaqna nikaaxa bay dheheen guurna waan gaadhnay oo niman qaangaadhaanu nahay oo guur baanu u baahannahay haye fa ji'naa litu'ammiranaa calaa bacdi hadihi sadaqa waxaanu u soconnaa shaqadan sadaqada iyo sekada lasoo ururinahayee furan ee dadka ka dhaxaysa dadka aad siinayso inaad annagana madax nooga dhigtood mas-uuliyad nooga dhigtood meeshaan wax ka helno oon ku guursanno biilka annagana aan meesha ka dabao oo waxay dadku gudanayaan aan gudanno waxay ka helayaanna aan ka helno saasaa dhabnaa bay dheh markaasuu nebigu cabaar aamusay ah, salawatu rabbi wasalam aleh uma jawaabin xataa aradna an nukalimaha bay dheh markuu shib naga yidhi waxaan damacnay bay dheh hadalka inaan ku celinno war nebigu miyuu idinka aamusay ah, maskiin diisiinhaya hadalka inaan ku celina damacnigu zaynab oo marka xijaabka gadaashiisa taagan baa waxay noo ishaartay bay tidhi anlaa tukallimaahu waraa la hadlina waa xaaskiisa way taqaanaa mugta aamusayao xijaab gadaasheeda bay ishaaro siisay war hadal ha ku celin waan aamusnay markaasaa nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi markuu cabaar aamusnaa kadib ina asadaqata laa tanbagii liaali muxamadin inamaa hiya awsaakhu nnaas ah, muxamed iyo aalkiisa sakada iyo sadaqadu kuma haboona mana u banaana leanna waa dadka wasakdoodii intaa markuu ku qanciyo iyagii qanciyo yidhi reer waxaynu nahay aan arintaa loo ogolayn inaga daayo waa qanceen laba ninoo dhalinyaro marka guurdoon ahaayeen dee hanaloo guuriyo marka haddii shaqadii la waayo guur baan rabnaa nebigu sal lay sl laba nin buu u yeedhay marka nin la yidhaahdo maxmiya oo khumuska sayga iyo haniimada iyo gacanta ku hayn jiray maxmiyaha laygu yeedha maxmiya loo yeedhay nawfal ibnu xaris ibn cabdilmualib buu wuxuu ku yidhi buu u yeedhay nawfalna waa u yeedhay nawfalna wuu u yeedhay maxmiyena wuu u yeedhay markay u yimaadeen ayuu maxmiye nebigu wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama ibnataka wiilkan dhallinyarada ma ujeedaa gabadhaada u guuri buu ku yidhi ayb waa fadl ibn cabaas ninkaas meeshaasaa gabadh lagu siiyey maxmiya uu dhalay min reer bani asadawa ayb kii kaleetana nawfal ibn xaaris buu u yeedho wuxuu ihi ankix hada algulaama ibnataka aduguna wiilkan gabadhaada u guuri buui labadoodiiba gabadhii labadii gabdhood baa la kala siiyey maxmiyuu nebigu la hadlo haddana wuxuu ku yidhi asdiq canhumaa min alkhumusi kada wa kada meherkii labada gabdhood xoolihii khumuska eed haysay ka bixi buu rasulku yuri sal lay slam meherkiina waa laga bixiyey gabdhana waa la siiyey meeshay u socdeenna waa laga celiyey qisadaa dheer buu marka xadiis ku leefi saxix muslim buu ku yaalla isagoo sidaa kaamilu ah hada wabilahi tawfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamedi wcala ali w